alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu waلsalaamu عalى rasuuli الlah wعalى aalihi وصaxbihi aجmaciin wbacd qaala اlmualifu raximah اllah baab اlmustaثnى hada maxalo halkan wuxuu kaga hadlaya sheekhu mustaثnihi wa adawaat الاstinaaءi hamaaniyaة isnaha adawaadkiisu waa sideed xarfu bاtifaaqi xaraf laisku waafaqsanya wahuwa ila wasmaani bاtifaaqin iyo laba ismiyo laisku waafaqsanya inay asmaa yihiin wahumaa hayru wa siwan bilugaatiha ay maca lugaatiha fainahu yuqaalu fiiha waxaa lohanaya siwan ka ridan wa suwan ka hudan wa sawaaun ka samaun wa siwaaun ka binaa wa ficlaani bitifaaqin iyo laba ficloo la isku waafaqsanya inay ficl yihiin wahumaa leysa walaa yakuunu wey wa mutaradidun iyo mid noqnoqonaya bayna alficliyati walxarfiya wahuwa khalaa wacada waxashaa wey wa fiiha waxaa lohanaya xaasha waxashaana waa la oranaya halkan wuxuu ka waramaya sheekhu raximah llahu tacaala mansuubaadka kii ugu dambeeyey markuu dhameeyana majruuraadka ayuu guda waa almustahnaa mustanuhu marka la tacriifinayo ama la qeexayo waxaa lagu tacriifiyaa alsmu almadkuuru bacda ila aw ixda akhawaatiha waa ismiga la sheego ilaa gadaasheed ama walaalaheed mid ka mid ah gadaashooda lagu sheego mukhaalifa lima qablaha nafya aw ihbaatan asagoo ku khilaafaya waxaa ka horeeya xagga nafyiga ah ama xagga ihbaatka alsmu اlmadkuuru bacda ila aw ixda akhawaatiha mukhaalifa lima qablaha nafy o ibaat ama waxaa la yihahda alkraaju bila o ixdى akhawaatiha bima lowlaahu ladakla fi اkalaam kana waa la yihahdaa macnuhu muxuu noqonaya waa ismi ko waa ismi ismigaasoo ilaa ama akhawaadkeeda gadaashooda dhacaya ismigaasoo waxaa ka horeeya khilaafsan xagga nafyiga xagga ihbaat ku khilaafsan oo ilaa waxaa ka horeya hadduu manfi yahay ilaa waxaa ka dambe muhbat buu noqonaya ilaa waxaa ka horeya haduu muhbat yahayna waxaa ka dambe manfi buu noqonaya wuu khilaafaya mustathnuhu ama istithnuhu arkaan buu leh arkaanta waxaa weeyaan saddex rugni buu ku taagan yahay almustathnaa iyo almustathnaa minhu iyo adawaat اlistithnaa saddexdaa rugni buu ku taagan yahay almustathnaa waa lasoo reebe almustathnaa minhuna waa laga soo reebe adawaat اlistithnaa waa wix wax lagu soo reebayey weeye saddexdaas rugni ama saddexdaa tiir ayuu leeyahy almustathnaa almustathnaa minhu adawaat اlistithnaa midka mansuubaadka ka midkaa waxaa weye almustathnaa weye midka mansuubaad ku jira waa almustathnaa waa lasoo reeba laga soo reebahana maaha adawaadkana maaha waa lasoo reebaha kaan baa mansuubaadka ka mid ah kaa marka lasoo reebahaas yani sheekha inoo sheegaya axkaamta uu yeelanayo iyo sida la yeelaya asagaa inoo soo wada hadba hadal ka horeya la eegaya wuxuu ku bilaabay adawaadkii loo isticmaalaya isnaha sheekh wuxuu waa sideed sideed aadaad baa loo isticmaalaa sideedaas waxay isugu jiraan saddex qaybood qayb waa xuruuf qaybna waa asmaa qaybna waa afcaal qayb waa xaraf waa laisku waafaqsan yahay waa ila qaybna waa asmaayo waa laisku waafaqsan yahay waxaa weeye waa hayrun iyo siwan iyo isku dar luqaadkeedii qaybna waxaa laisku waafaqsan yahay inay afcaal yihiin layse ilaa yakuunu lakin itifaqa laskuma waafaqsana yani waa muntaqad itifaaqaasi waa itifaaq muntaqada weeye maxaa yeeley khilaaf baa ku sugan khilaaf baa ku sugan khilaafkuna wuxuu yahay laysa waxaa lasgu hayaa ma ficl mase waa xaraf laysa waxaa lasgu hayaa ma xaraf ba ma xarfu nafyi ba mase waa ficil waa lasku hayaaba asalkeeda lasku hayaa marka in la waa ficlu bilitifaaq waa kalaam markaa muntaqida wey laa yakun lafteeda waa lasku haystaa oo yakunu iyo laa wada socota waa wada ficil ah bilitifaaq ah ayadna waa muntaqad maxaa yeelay waxa ficil waa yakunu basi laa yakuna wada socota maha laakin waxaa lagu tawjiihinaya in la yidhaahdo yani waxa weya sida mashhuurka ah sida mashhuurka ayaa sidaas ah marka laleedaha yakunu baa ficil ah waa la sahlayaa bimacnaa lama kala qaadayo hadalkii baa yani nooca ma waa tawsic lagu samaynaya hadalkii ayaa lagu tawasucaya wailaa xaqiiqatan waxa ficilka waa yakunu batha wey laa yakuna wada socota marka lagu leey waa ficlu bilitifaaq baabi tawsiic ayaa loo jeedaa lakin waa la garanaya xaqiiqa inuu ficilku yahay yakunu xarafkuna laa yakun xarafta almuhim itifaaqa sheekh uu sheegayo waa sida mashhuurka waa sida caanka ka ah weeyaan cinda naxwiyiin marka qaybtaasna waa afcaal wey qaybta ku xigto waa w qayb udhaxaysa afcaal iyo xuruuf marna xaraf marna ficil waa cadaa iyo khalaa iyo xaashaa wey mar xuruuf bay noqonayaan isagaa inoo soo wado markay xuruufta noqonayaan marna afcaal bay noqonayaan calaamadda lagu kala garanayo markay afcaasha noqonayaan iyo markay xuruufta noqonayaan waan arki doonaa insha allah waxa lagu kala soocayo marka hadda si guud wuxuu inoogu sheegay adawaadka loo isticmaalo waa mid xarafah iyo laba markaasi asmaa ah iyo laba afcaala waa shan iyo saddex markaa mutaradid ah sidaa marka wuxuu isku tirinayaa siwan midbuu ka soo qaadaya macluqaatiha midbuu ka soo qaadaya siwan kuwa kale ma tirinayo suwan sawaaun iyo siwaaun yan waxa weeyaan ma tirinaya hal luqu ka soo qaato wailaa haddii la kala qaado waxay noqonaysaa intaas waa ka badanaya wa adawaat اlistinaahi adawaadka loo isticmaalo istitnaha hamaaniyatu sideed weeye xarfun biitifaaqin mid laisku waafaqsanya xarifnimadiis wahuwa ilaa weye wasmaani biitifaaq iyo laba ismi oo laisku waafaqsan yahay isminimadooda wa humaa hayru wa hayru iyo wa siwan wey bilugaatiha ay maca lugaatiha fa shani yuqaalu waxaa loodhanaya fiiha fi siwan waxaa loodhanayaa waxaa loodhanayaa siwan ka ridan baa loodhanayaa ka hudan wa sawaaun ka samaaun baa loodhanaya wa siwaaun ka benaaun baa loodhanayaa tanaa marka ugu hooseysa ayib tan ayaa ugu hooseysa wa haadihi alakhiiratu hiya aqrabuhaa waqala man dakarha cidda sheegtayna aad bay yarta ficlaani bitifaaqin waa laba ficil oo isku waafaqsan yahay ficilnimadooda wahumaa laysa walaa yakuunu wey wa mutaradidun waa mid noqnoqonaya bayna alficliyati walxarfiya wahuwa khalaa wacada waxaasha wa yuqaalu fiiha waxaa la ohanaya xaasha waxasha baa la ohanaya falmustathnaa biila ilaa kii lagu soo reebay yunsabu waa la nasbinaya idaa kaana alkalaamu haduu yahy hadalkii taaman muujaban hadduu yahay wa taamu taam huwa isagu maa ayladii kii wey dukira la sheegay fiihi dhexdiisa almustathnaa minhu laga soo reebay baa la sheegay wاlmuujabu muujabna huwa اladii midka weye lam yataqadam calayhi usan ka hormarin nafyun kama hormarin walaa shibhuna kama hormarin naxو qowlihi tacaalى fashariba minhu ila qaliila mooya fashariba minhu ila qaliila wka qowlika weye qaama اlqowmu ila zayda wkharaja الnaasu ila camra sawaء kaana istinaa ahaya mutasilan mutasil ahaya kama mahalna saan soo tusaalaynay aw munqaطican ahaya naxو qaama اlqowmu ila ximaara halkan sheekh wuxuu inoo sheegaya raximah اllahu tacaala ismigii ilaa lagu soo reebo almustathnaa baa la yidhaahdaa ismiga ilaa lagu soo reebo almustathnaa baa la yidhaahdaa ismigaas la reebay yani waxaa weeyaan sheekh wuxuu yidhi waa la nasbinaya goorma waa hadduu kalaamku yahay taam muujib ah kalaamka waxaa loo qaybiya saddex qaybood kalaamka wax laga soo reebay saddex baa loo qaybiya taam muujib ah taam hayru muujib ah iyo mufaraq baa loo qaybiya saddexda inoo keeni doonaa taam muujib ah taam hayr muujib ah iyo mufaraq baa loo qaybiya tam muujaba ayuu ku bilaabay tam hayr muujaba marka uu noqdo midka wax laga soo reebayo iyo mufaraq asaga inoo soo wada kanuu ku bilaabay tam muujaba maxaa loo yaqaanaa mataa yakuunu kalaamu taaman muujaban goormuu noqonaya tam iyo muujab buu inoo fasiray tam waxaa la yidhahda oo kalaamku tam wuxuu noqonayaa marka laga soo reebihii la sheego laga soo reebihii marka la sheego muujabna waxaa la odhanayaa marka nafyi ama shibhu nafyi nafyiguna waa nahyi iyo duco weeyaane markaan lagala hormarin kalaamkii kalaamka usan nafyina gelin nahyina usan gelin istifhaamna usan gelin ayaa waxaa la markaasi waa muujab baa la marka tam iyo muujab bu inoo fasiray tam haddii aad maqashid kalaamkani waa tam laga soo reebay baa la sheegay wey marka lagu leey kalaamkani waa muujabna nafyi iyo shibhu nafyi toona kama hormarin labada haddii la helo kalaamka tam muujaba uu noqdo ismiga ilaa ka dambeeya waa la nasbinaya waana wujuban in la nasbiyo tafriiqna ma gelayo tafriiqa geli doona ama tafsiilka geli doona ka soo socda markuu tam hayr muujab u noqdo ma gelaya kani calaa hada iطlaaq baa loo qaadanaya tusaaluu nafsiyey sheekhu fasharibuu minhu ilaa qaliilan wey ilaa qaliilanta wey qaliilantaas waa la nasbinaya qaliilan waa mustahne waa lasoo reebe waa la nasbinaya sababtu maxay tahay kalaamkii baa taam muujab ah waa taamoo laga soo reebihii baa jooga oo sharibu wowgaas w wax laga soo reebaya sharibu way cabeen wowgaasa musna minhiga waana muujab oo nafyi ma gelin maa sharibu lama oran ma sharibuu lama oran mar haddii kalaamkii uu sidaa muujab u yahay musnamuhi la sheegay nafyina uusan gelin ilaa qaliila nasbi mooyaan wa kale kuma banaana wax kale kuma banaana waxaa la mida ah, qaama alqowmu ila zayda zaydka in nasbiya waajib wey qaama waa ficil maadi alqowmna waa faacilkii ilaa zayda zayd waa mansuub waa mustatni waa mansuub maxaa loo nasbiyey lanna hadal ka horeeya waa taam oo alqowm oo laga soo reebihii wuu joog ah waana muujab oo nafyi ma gelin maa qaama lama oran wakharaja الnaasu ilaa camran ilaa camra in la nasbiya waa waajib maxaa yeelay kalaamka ka horeeya muxuu yahay waa taam oo musna minhigi baa joogo annaas ah waana muujab oo nafyi ma gelin la kala qaadi mayo oo la oran mayo kalaam ka horeeya mutasil ma yahay mase munqaطic ma yahay lama kala qaadaya isaga inoo sheegi doono goormuu kalaamku noqonaya mutasil waa arki doonaa goormuu mutasil noqonaya goormuu munqaطic noqonaya waxaan ku fahmi doonaa ka soo socda laakiin kan waa biduni tafsiil biduuni tafsiil mar haddii kalaamkii labada shari laga helo ilaa ismiga ka dambeeya in la nasbiya ayuu waajibsanaya falmustathnaa biilaa ilaa kii lagu soo reebay yunsabu waa la nasbinaya idaa kaana alkalaamu kalaamku haduu yahay taaman taam haduu yahay muujaban uu yahay wataamu taam huwa taam maa ayladii kii weye dukira fiihi lagu sheegay almustathnaa minhu laga soo reebih lagu sheegay laga soo reebihii ayaa lagu sheegay wlmuujabu muujabna huwa aladii midka weeye lam yataqadam calayhi uusan ka hormarin nfyu nfy usan ka hormarin walaa shibhu nfy wax shabahna usan ka hormarin naxو qowlihi tacala w minhu ilaa qaliila qaliilkaasi waa mustahne wowgaasna waa laga soo reebihii wey wa qowlika weeyaan qaama alqowmu ilaa zaydan qaama alqowmu ilaa zaydan alqowm waa laga soo reebihii wuu joogaa nafyina ma gelin qaama waa ficil maadi alqowm waa faacilkii ilaa zaydanna waa mustahna waa la nasbinaya sharibu waa ficil maadi wowguna faacilkii buu noqonaya minhu jaariya majruurkaasna waxaa lagu tacalujinaya sharibu shariba lagu tacalujinaya ila adaat istinaa bay noqonaysaa qaliilana waa mustanihi mansuub calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu calى akhirih qaama alqowm ilaa zaydana waa lamid kharaja الnaasu ilaa camrana waa lamid sawaءn kaana ahaya waxaa siman sawaء mustawin waxaa siman kaana اlistinaaءu ahaya mutasilan mid mutasil ah kamaa mahalna saan soo tusaalaynay oo tusaalayaasha haddaan soo qaadanay dhammaantood waa mutasil waa mutasil mutasilna waxaa loo jeedaa mustaثnaha iyo musna minhuga musnuhu waa bacdu min almustathnaa minhu lasoo reebuhu waa qeyb ka mida laga soo reebaha markaasa lagu ohanaya waa mutasil aw munqaطacan munqaطc ahaya waa haddii mustaثnuhu usan ahayn bacda min almustathnaa minhu qeyb ka mid hadusan ahayn wey naxwu qaama alqowmu ilaa ximaaran kuwa hore mihaaladan soo marnay dhammaantood zayd camar waxay ahaayeen bacdin dad ka horeeyey lakiin qaama alqowm ilaa ximaaran alximaar laysa bacda min alqowm marka waa munqaطc baa lohanaya mar hadduu taa muujaba noqdo la kala qaadi mayo marka qaama alqowmu qaama waa ficil maad alqowmuna waa faacilki ilaa ximaaran ila adaatu istisnaa ximaaranna waa mustatnihi waa la nasbiyey maadaama kalaamka taa muujaba u yahay in la nasbiyana waajib buu noqonaya waana munqaطic oo ximaarkiio mustatnihii ah ma ahan bacdu min almustathnaa minhu qowmkii qeyb ka mid ah ma ahan maadaama munqaطic uu noqday yani waxaa weeyaan la kala qaadi mayo munqaطiciisa iyo markaasi mutasilkiisa la kala qaadi mayo labaduba waa la nasbinaya ka soo socda ayaa la kala qaadi doonaa munqaطica wuxuu sheekhu yhi raximah اllah wain kaana alkalaamu hadalku hadduu yahay taaman taam hadduu yahay taamkaasoo hayra muujabin aan muujab ahayn jaaza waxaa banaan fi lmustathnaa mustathnihi waxaa ku banaan albadelu waannasbu badel iyo nasbaa ku banaan cala alistithnaa'i lagu nasbiyo waalarjaxu sida raajixa sida miisaanka badan fi lmutasili midka mutasilkaa mustathnaha mutasilkaa sida raajixa albadelu badel weeye ee yujcalu waxaa laga yeelayaa almustathnaa mustathnihi bedelan mid bedelkaa min almustathnaa minhu fayatbacuhu wuxuu ku raacayaa fii icraabihi icraabtiisa naxwu qowlihi tacaala maa facaluuhu ilaa qaliilu minhum wاlmuraadu bishibhi nafyi waxaa loo jeeda annahyu naxwu walaa yaltafit minkum axadu ila imra'atak wاlistifhaamu baa loo jeedaa naxwu man yaqnatu min raxmati rabbihi ila اdaaluun wاnasbu fi lmustathna اlmutasil in la nasbiyo mustanihii mutasilka ahaa carabiyu jayidu waa carabi wanaagsan quria bihi waa la akhriyey nasbahaasi quria bihi ay binasbi fi sabci baa lagu akhriyey fii qaliilu wamra'atuk ayaa lagu akhriyey halkan wuxuu ka warramaya sheekhu raximah llah kalaamkii qeybtiisa labaad saddex buu uqeybsamaama hadalka wax laga soo reebayo inuu noqdo taam muujab ah horu usoo sheegay iyo inuu noqdo taam hayru muujab ah taam garanay horaan usoo sheegnayoo waxaa jooga kii wax laga soo reebayey laga soo reebihi baa jooga waa tam laakiin muujab maahano nafyi baa galay ama shibhu nafyi baa gala nafyi baa galay ama nahyi baa galay ama istifhaam baa galay ayib arrinkaas haddii la helo ilaa ismiga ka dambeeyey labaa loo kala qaadaya qaacidadii gudan soo marnay lagu soo labaa loo kala qaadaya inuu yahay mutasil iyo inuu yahay munqaic inuu mutasil yahay iyo inuu yahay munqaطic haddii uu yahay mutasil mutasilkuna waa ismiga ilaa ka dambeeya iyo waxa ka horeeya ayaa markaasi isku jinsi ah ayib ilaa waxa ka dambeeya waa bacdu waxa ka horeeya ma mustanuhu waa bacdu min almustathnaa minhu arinkaa haddii la helo waxaa ku banaan ismiga ilaa ka dambeeya laba weji wejka xooga badan waxaa weeyaan haddii mutasil uu yahay in laga bedelo in laga bedelo bedelku wuxuu ka mid yahay tawaabicda haddii laga bedelo icraabtu yani waxaa ilaa ka horeeya waxa uu noqday ku xiranta waxaa ilaa ka horeeya haddii la rafciyo ismiga ilaa ka dambeeyana waa la rafcinaya leanna isaga laga bedelay taabic buu u yahay ismiga ilaa ka dambeeya haddii la nasbiyana waa la nasbinayaa haddii la jerana waa la jerayaa ismiga ilaa ka dambeeyuu la soconayaa mar haddii uu noqdo mutasil tusaaluuna siiyey sheekhu ma facaluuhu ilaa qaliilu minhum maadu waa naafiyo facaluu waa ficil iyo faacil wowga faacilkii ah hudna mafcuulkii weeye ilaa adaatu istisnaa bay noqonaysaa qaliilu waxaa laga bedelayaa wowga faacilka ah idan qaliil waa la rafcinaya maxaa loo rafciyey liannahu badelu min alfaacil faacilkuna waa rafcisay fi maxal rafcin buu yaala waa damiir laakiin maxal rafcu yaalaa minhumna waa sifo oo qaliilkaa laga sifaynaya jaar iyo majruurkaas maxduuf buu ku tacaluqaya waana sifo marka waa kalaamkii kalaamku waa taam oo laga soo reebihi wuu joogaa laakiin muujab maahano nafyi baa galay oo maa baa ka horeysa mar hadday maa gashay ilaa waxa ka horeeya iyo waa yani markaa ka dambeeya la eegayaa qaliilku waa bacdun wowga ciday ku dhacayso wowda maa facaluu wowgaas ciday ku dhacayso iyo qaliilkani qaliilku waa bacdi ka mida kuwaas wow ku dhacaya weye maadaama bacdi ka mida ay noqdeen waa mutasil mar hadduu mutasil yahay wejka raajixa waxaa weye qaliilun in la rafciyo weeye qaliilun in la rafciyo weeyaan iyadoo mutasil uu yahay marka lagala hormaray nahyi iyadoo ka hormaray walaa yaltafit minkum axadu ila imra'atak laadu waa naahiyo waana jaazimo weeye yltafit ficilkaasi waa majzuum binaahiy wacalaamu jismi asukuun minkum waa xaal axadu waa faacilkii yaltafit weeye walaa yaltafit axadu minkum xaalu idinka mid ila mraatak ila mraatuka haddii la akriya qiradaas weeyaan ila mraatuka saga noo soo wada inay tahay qiro markaasi ay akhriyeen ibnu kathiir iyo abi camar ayaa akhriyey maxaa loo rafciyey markaas waxaa loo rafciyey axad baa laga bedelaya ila mraatuka waxaa laga bedelayaa axad axadna muxuu ahaa marfuuc buu ahaa maadaama marfuuc uu ahaa kow kalaamkii waa taam oo laga soo reebihi axada wuu joogaa waa midda labaade waa hayru muujab oo nahyi baa galay shibhu nafyi baa galoo nahyi ah waa labo waa midda saddexaad ilaa waxa ka dambeeya iyo waxa ka horeeya ilaa waxa ka dambeeya waa qeyb ka mida ah waxa ka horeeya ilaa ayib mar haddii uu yahay bacdi ka mid a ah, waa mutasil baa loo yaqaanaa mutasil hadduu noqdo wejka raajixa waa in la rafciyo la yidhaahdo ilaa mra'atuka maadaama axad uu marfuucu yahay in la nasbiyana waa arkayna mithaalka waa inoo socdaa sheekhu ayadoo shibhu nafyi kale lagala hormaray oo istifhaam ah waxaa weeyaan wman yaqnaطu min raxmati rabihi ila daaluun wman yaqnaطu min raxmati rabihi ila daaluun mantu waa ismu istifhaam mubtada weeyaan yaqnaطu waa ficil mudaaric faacilku waa damiir yaqnaطu huwa jumladuna waa khabarkii manta min raxmati waa jaar iyo majruur yaqnaطu baa lagu tacalujinaya raxmati mudaaf rabi mudaaf ilih mudaaf hina mudaaf ila daaluuna ilaa adaatu istisnaa adaaluuna waxaa laga bedelayaa yaqnaطu faacilkeeda yaqnaطu faacilkeeda fi maxal rafcin buu yaala faacilku maxal rafcu yaalaa waa haddii uu mebni yahay hadduu yahay mucrabna way craabtu way ka muuqanaysaa marka daaluun waxaa loo rafciyey wa bedl min alfaacil faacilka yaqnau ayuu bedel ka yahay wa bedel marfuuci marfuuc oo wejkii raajixa ah weeye marka saddexda mithaalba waa kalaamkii oo muujab ah laakiin ama nafyi u galay waa kalaamkii oo taam ah laakiin hayru muujab ah oo nafyi u galay ama shibhu nafyi u galay weeyaan bay mithaallo u yihin saddexdaas in la nasbiyo mustatnahaas isagoo mutasil in la nasbiyana sheekh wuxuu noo sheegay inuu yahay carabiyu jayid waa carabi wanaagsan oo miaalada aan soo marnay in la nasbiyaa ku banaan maa facaluuhu ilaa qaliilu waxaa la akhriyey ilaa qaliilan maa facaluuhu ilaa qaliila ayaa la akhriyey in la nasbiyo oo markaa la yihahdo maa facaluuhu ilaa qaliila ibnu caamir ba akhriyey ilaa qaliilan inta kalena waxay akhriyeen rafcay akhriyeen ilaa qaliilanna waxaa akhriyey ibnu caamir ma facaluuhu ilaa qaliila marka qaliil maxaa lagu nasbiyey markaasi waxaa lagu nasbiyey inuu yahay mustahni waa tam waa hayr muujab waana mutasil in la nasbiyo way banaanta ilaa qaliila kadalika ila mraatak ila mra'atak walaa yaltafit minkum axadu ila mra'atak iyaduna waxaa markaasi ku banaan in la nasbiyo yani waxaa rafcaha akhriyey ibnu kathiir iyo abu camr inta kale labada marka laga reebo quraadii kale nas bay akriyeen oo ila mra'ataka bay akriyeen ila mra'atak walaa yaltafit minkum axadu ila mra'ataka quraadii oo dhan marka laga reebo abu camar iyo ibnu kathiir nasbahaasay akriyeen ayib qira'atu xafs can caasim waa nasbahaasay yani markaa ku timid walaa yaltafit minkum axadu ila mra'ataka marka imra'a maxaa loo nasbiyey waxaa loo nasbiyey inay tahay mustathnaa mutasil ah kalaamkuna uu yahay tam geyr muujab ah ayaa loo nasbiyey marka khulaasadu waa intaas weeye taam muujab ah taam muujaba hadduu noqdo hore usoo sheegay taam hayr muujab hadduu noqdona tafsiil baa gelaya tafsiil ayaa gelaya waxaa loo kala qaadaya mutasil iyo munqaطic wuxuu sheekhu raximah اllah wain kaana kalaam hadduu yahay munqaطic asaga inoo soo wada wain kaana alkalaamu kalaamku hadduu yahay taaman taam oo laga soo reebi baa jooga taamkaasoo hayr muujabin muujab aan ahayn nafyi aan shibhigiisaa galay jaaza waxaa banaan fi mustathnaa lasoo reebihi waxaa ku banaan albedelu bedel ayaa laga bedelaya min almustathnaa minhu wاnasbu nas baa banaan cala اlistithnaaءi istinimo lagu nasbiyo lasoo reebo inuu yahay in lagu nasbiyo walarjaxu sida xooga badan waxaa weeyaan fi lmutasili mutasilka waxaa ku xoog badan albedelu bedel baa ku xoog badan bedel ayaa ku miisaan badan in laga bedelo bedelkuna wuxuu ka mid yahay tawaabicda marka mustathnaa minhu baad eegeysaa xarakada u haysto xarakada mid lamid aad siinaysaa marka e yujcalu waxaa laga yeelaya almustathnaa lasoo reebihi bdl mid bdlka min اmstثnى minhu fayتbachu wuxuu ku raacaya fii craabi icraabtiisii naxو qowlihi tacaalى maa facaluuhu ilaa qaliilu minhum qaliilkaasi wowgaasi bedelkata wاlmuraadu bshibhi nfyi waxaa loo jeeda annahyu walaa yltafit tusaalun waxaa weya naxو walaa yltafit minkum axadu ila mraatak ila mraatuka waa haddii taa lagu socdo ayuu miaal unoqonaya ila mraatuka marka taa lagu socdo ayuu noqonaya markaa ibnu kahiir iyo abu camr ay akhriyeen yani rafcahaasi ila mraatuk ila imraatu marka waxay bedel ka tahay axad walistifhaamu istifhaam way shibhu nafyigu naxwu man yaqnatu min raxmati rabihi ila adaaluun adaaluun waxaa laga bedelayaa faacilka yaqnatu faacilkuna marfuuc buu ahaa wاnasbu fi lmustathnaa in la nasbiyo mustathnihii almutasili mutasilka ahaa carabiyu jayidu waa carabi wanaagsan quri'a bihi waa la akhriyey fi sabci fii qaliilu wamra'atuka ayaa sabcada lagu akhriyey yacni labaduba quraada qeyb ka mid ah ayaa qaliilu nasbiyey imra'ana markaasi nasbiyey wain kaana istinaa istinuu haduu yahay munqaican munqaطic haduu yahay falxijaaziyuuna reer xijaaz yuujibuuna waxay waajibinayaan annasba nasbay waajibinayaan naxwu maa lahum bihi min cilmi ila itibaaca dani wa tamiimu reer banu tamiim yurajixuunahu waxay rajaxayaan nasbahaas wa itibaaca itbaacna way banaynayaan naxwu maa qaama alqowmu ilaa ximaara wa ilaa ximaaran halkan sheekh wuxuu ka waramaya raximah اllah kalaamku haddii uu noqdo taam hayr muujab ah laga soo reebuhuna uu munqaطic noqdo munqaطicna waxaa weeyaan mustathnuhu laysa bacضa min almustathnaa minhu qeyb ka mida maahan ama isku jinsi maahan labay u kala baxayaan culimadu ama madaahibtu labay u kala baxayaan xijaaziyiin iyo banu tamiim xijaaziyiin waxay leeyihiin nas baa waajib mar hadduu munqaطic noqdo ismigaasi nas baa waajib ah tusaale wuxuu soo qaatay aayadda maa lahum bihi min cilmi ila itibaaca الdani lahum waa khabar muqadama min cilmina mubtada muahar wey minta waxa lo ohanaya sila watawkiid cilmun ayuu noqonayaa mubtada muahar waa cilmi lafdigu ka jaran yahay lakin maxalka maxal rafcu yaalaa lahumtun waa khabarkii hormaray ila itibaaca waa mustahni waxaa laga soo reebaya cilmiga waana munqaطic itibac mudaaf danina mudaaf ileyhi marka itibaac in la nasbiyo ayaa waajiba cinda alxijaaziyiin sababt maxay tahay kalaamku waa taamun waa hayr muujab waa taam oo markaasi mustana minhugo cilmi ayaa jooga laakiin waa hayru muujab oo nafyi baa galay waana munqaطic oo ilaa waxa ka dambeeya ma ahan bacdi waxa ka horeeya ka mid ah mase ahayn itibaacu dani malahoo la raaco leysa min alcilmi cilmi ka mid maaha cilmiguna waa shay itibaacu waa shay labaad mar haddii laga soo reebihii uusan ahayn bacdu min almustathnaa minhu munqaطic baa loo yaqaanaa munqaطic hadduu noqdona ilaa isbiga ka dambeeya in la nasbiya waajiba cinda alxijaaziyiin banuu tamiim ayagu laba qowl bay ka leeyihiin qowlkaas ay mareen xijaaziyiin waxay leeyihiin waa midka raajixa ah oo ah in la nasbiyo kaasaa raajix ah laakiin wej kaley baneeyeen oo ah itbaac wej kale baneeyeen ah itbaac bimacnaa waxa ka horeeya xarakadu haysto in la itbaaciyo haddii uu rafco haystana in la rafciyo haddii nasbo uu haystana in la nasbiyo marka itbaac bay markaa baneeyeen banu tamiim marka nasbaha raajixa itbaacna waa banaaye itbaacuna waa bedel in wax hor laga bedelayo wuxuu inoo soo qaatay sheekhu mithaal maa qaama alqowmu ilaa ximaaran wa ilaa ximaaru alqowmu waa kii wax laga soo reebayey waana faacilkii oo qaamo faacilkeedi weeye kalaamku marka waxa weya waa taam laakiin hayru muujab wey nafyi baa galay ilaa ximaar in la nasbiyo waa wejkay waajibinayeen xijaaziyiintu tamiimiyiinna ay rajaxayeen wa ilaa ximaarun baa banaan oo la rafciyo oo maxaa loo rafciyey waxaa loo rafciyey qowmkaa laga bedelaya waa bedelu min alqowm waa itbaaca la sheegaya waa kaas weye waa bedel in laga bedelo laga soo reeba qowmna wuxuu ahaa marfuuc wa bedelu marfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu calى aakhira iyo markaasi noqonaya wuxuu sheekhu raximah اllah wain kaana istinaa isnuu haduu yahay munqaطican munqaطc haduu yahay isnuu hadduu munqaطic yahay falxijaaziyun reer xijaaz yuujibuuna waxay waajibinayaan annasba nas bay waajibinayaan naxwu maa lahum bihi min cilmi ila itibaaca dani shaahid waxaa weeye itibaaco markaa la nasbiyey oo cilmi laga soo reebay waana waa kalaam markaasi munqaطica munqaطic weeyaan kalaam waa taam hayr muujaba isnuhuna waa munqaطic wa tamiimu reer bani tamiim yurajixuunahu nasbahaasay rajaxayaan wyujiizuuna waxay banaynayaan alitbac itbacay banaynayaan in la raaciyo oo laga bedelo maa qaama alqowm ilaa ximaara wa ilaa ximaar wain kaana alkalaamu kalaamka haduu yahy naaqisan naaqis haduu yahay wa naaqisku aladii midka weye lam yudkar fiihi aan lagu sheegin almustathnaa minhu laga soo reebihii laguma sheegin wa waxaa lagu magacaaba istinaaan mufaraqan isna mufaraqa la yidhaahdaa kaana almustathnaa musna wuxuu noqonayaa calaa xasbi alcawaamil cawaamishu waxa ay dooneyso fa waxaa la siinayaa maa yastaxiqu waxa uu mutaystay low lam tuujad ilaa ilaa haddii aan la helin wa sharطuhu shardigiis waxa weye kownulkalaami kalaamku inuu noqdo hayra iijaabin naxو maa qaama ila زaydu wma raأytu ila زayda wma marartu ila bزaydi wka qowlihi tacaalى wma muxamadu ila rasuulu wlaa taquluu calى اllahi ila اlxaqa wlaa tujaadiluu ahla اlkitaabi ila bilatii axsan wuxuu inoo sheegaya sheekhu raximah اllah haddii kalaamku uu naaqis noqdo naaqis goormuu noqonayaa waa marka mustathnaa minhugi ama laga soo reebihii waa marka meesha laga saaro laga soo reebihii markuusan joogin mufaraq baa loo yaqaanaa mufaraq maxaa loogu bixiyey lianna maa qabla ilaa tafaraqa liطalabi maa bacdaha soo waadix maaha ilaa waxa ka horeeya caamilka ka horeeya ayaa waxaa loo faaruqiyey ilaa waxa ka dambeeya marka magacani waxaa leh caamilkaa leh caamilka ayaa leh caamilka ilaa ka horeeya ayaa magacan mufaraqnimada asagaa leh mufaraq marka laleeyahay magacani waxaa leh caamilka ilaa ka horeeya maxaa yeelay midka loo faaruqiyey ilaa waxa ka dambeeya waa asaga oo doonaya ilaa waxa ka dambeya inuu ku camal falo ama rafcisto ama nasbisto ama jerto waa asaga asagaa mufaraq la yidhaahdaa marka caamilkiisii magacii uu lahaa baa mustatnihii lagu magacaabay ayaa mustatnihii lagu magacaabay marka caamilka ilaada ka horeeya ayaa wuxuu doonayaa ilaa waxaa ka dambeeya marka waa loo faaruqiyey mufarakaasaa la yihahdaa oo meesha waxaa ka maqan laga soo reebihii uu ku camalfali lahaa meesha laga saaray oo meesha ka maqan mar sidaa hadday noqoto caamilka ilaa ka horeeya waxa uu doonaya la eegaya calaa xasabi acawaamil waxa uu doonaya la eegaya haddii uu faacil doonayo ismiga ilaa ka dambeeya waa la rafcinaya faacil baa laga dhigaya haddii mafcuulun bihi uu doonayana ismiga ilaa ka dambeeya waa la nasbinaya haddii uu yahay caamil mafcuul ku gaara xarfu jarna ismiga ilaa ka dambeeya waa la jaraya marka caamilka ka horeeya waxa marka uu doonayo ayaa loo siinaya kaano ilaa inays joogin oo kale laga soo qaadaya kaana ilaa inays joogin oo kale ayaa laga soo qaadaya intaa sheekhu markuu sheegay wuxuu raaciyey waxaa shardi ah waxaa shardi ah marka mustathnaa minhugii meesha laga xadfayo mufaraq uu noqonayo waa in kalaamku nafyi waa inuu galaa waa inuu hayr muujib yahay nafyi ama hayru nafyi waa inuu galaa nafyi ama shibhu nafyi kalaamku waa inuu galaa bimacnaa kalaamku muhbat waa inuusan ahayn muhbat waa inuusan ahayn oo muhbat hadduu noqdo maxaa diidaya waxay leeyiin wax faidaan kasoo baxayn bay leeyihiin wax faa'iidaah ayaan kasoo baxaynin misaalada ina siiyey haddii aan ka wada dhigno muhbat wuxuu noqonayaa maa qaama ilaa zaydun ba inoogu misaaliyey haddaan mada ka saarno wuxuu noqonayaa qaama ilaa zaydun dadkii o dhan way istaageen ummaddii o dhan way istaagtay zayd mooyaane su-aasha waxay noqonaysa yaa ku ogeysay dadko dhan inay wada istaaganyiin inay wada istaageen zayd mooya kuu sheegay marka kadib soo geli wa mustaxiila ayaa ka dhalanaya maa raaytu ilaa zaydan haddii maada laga saar waxay noqonaysaa raaytu ilaa zayd dadko dhan baan arkay zayd mooyaane de qof kasto caqli u garanaya dadko dhan usa arag soo waadix maaha maa marartu ilaa bizaydin haddii laga saaro maada muxuu noqonayaa marartu ilaa bizayd dadko dhan waan soo maray zayd mooyaane ayuu noqonayaa marka culamada qaar ba waxay leeyihiin way dhici kartaa inuu noqdo kalaamku غeyr muujab bimacnaa inuu muhbat noqdo isagoo muhbata ah, haddana mufaraq nodo way dhici kartaa waa haddii faa'ido ay ka xasilayso kan waxaa loo diidayaa markuu yahay eh, nafyi markuu galo haddii nafyigii laga saaro yani in wax laga soo reebo wax faida aan kasoo xasilayn bay culimadu yihahdeen wax faa'ida ayaan kasoo xasilaynin ayib laakiin haddii axyaanan ay dhici karto oo meesha ay taalo qaarino tusinaysa mustathnaa minhugu uu yahay shay mucayan ah mustathnuhun uu yahay bacdi ka mida kaas xaalka noocaas way banaanta maxay ku miaaliyaan qara'tu ilaa ywma اjumca qara'tu ilaa ywma اljumca qara'tu waan akhriyey qur'aankii ama cilmigii waan akhriyey ilaa ywma اljumca maalin jumcaha mooyaane meesha marka qarina taalla yani inuu yahay isbuucii oo dhan waan akhriyey qur'aanka maalinta jumco mooyaane xaalka noocaasoo kale ah oo faa'iide ay ka soo xasilayso way bannaan tahay in yani kalaamka isagoo mufaraqa oo musnad minhu uu maqan yahay haddana inuu muhbat noqdo nafyigii iyo shibigii laga saaro way dhici karta waa hadday faa'ida ka xasilayso waa haddii waxaa ilaa ka horeeya uu yahay ashyaa mucayana bacdi mucayana markuu yahay kan ka dambeeyana yani waxaa weeyaan uu yahay bacdi kaa ka mid ah ama hadday faa'ida ka xasilayso hadday faa'ida ka xasilayso kalaamkii waa laga soo reebi karaa isagoo muhbat ah mufaraq wuu noqon karaa waa haddii faaida ay ka xasilaysa w lakin hadaysan faida ka xasilaynin ma banaana markaas wuxuu sheekhu marka inoo miaalay dhowr mihaal maa qaama ilaa zaydun qaama waa ficil maadi ilaa waxay noqonaysaa mulgaat zayduna faacil buu noqonaya ayib wamaa raأaytu ila zayda raأaytu ficlu wafaacil ilaana mulgaat bay noqonaysa zaydana mafcuul bay noqonaysaa wamaa marartu ila bizaydi marartu ficlu wafaacil weeye ilaa mulgaat bay noqonaysa bizaydina jaariya majruurkaasi maraa lagu tacalujinaya wamaa muxamadu ilaa rasuulu ayib maadu waa naafiyo muxameduna waa mubtade ilaa rasuulu rasuulna wuxuu noqonaya khabarkii ilaana waxaa la ohanayaa sila tawkiid ayay iska noqonaysaa waxaa la mida walaa taquluu calى اllahi ila اxaq laa taqulu la waa naahiyo taqulu waa ficil mudaaric wowguna waa faacilkii calى اllahi jaariya majruur waa lagu tacalujinaya ilaa daat isna alxaqana mulgaad bay noqonaysa alxaqana waxay noqonaysa mafcuul ayuu noqonaya walaa tujaadilu ahla اkitaab tujaadilu laad waa naahiyo tujaadilu waa ficil mudaaric majzum bilnaahiya wcalaamati ismi xadfunun wowguna faacilkii ahla mafcuul bay noqonaysaa ahla mudaaf alkitab mudaaf ileyhi ilaa daat isnaa waa ma falayso bilatii jaar iyo majruurkaasna tujaadilu baa lagu tacalujinaya hiya axsanu mafjudii khabar weeyaan waana silo alatii siladeedii weeye wuxuu sheekhu raximah llah wa kaana kalaamu kalaamka haduu yahay naaqisan naaqis hadduu yahay wahuwa asagu aladii midka weeye lam yudkar fiihi aan lagu sheegin almustahnaa minhu laga soo reebihi oo yusamaa istinaan mufaraqan waxaa lagu magacaaba isna mufaraqa kaana mustatna mustatna wuxuu noqonaya calaa xasri cawaamiri cawaamisha taqdiirkooda fa yucطaa waxaa la siinayaa maa shay baa la siinaya caamilkii yastaxiqu u mutaysto low lam tuujad ila ilaa haddii aan la heleen yani waxaa weeyaan caamilkan macmuulkan siduu ugu camal fali lahaa ayaa maanta lagu camal siinaya wa sharطuhu mufaraqa shardigiisu waxa wey kownulkalaami kalaamkii inuu noqdo gayra iijaabin iijaab eyrkii yan eyr muujab wa inu noqda kalaamku markuu mufaraq noqonayo naxو ma qaama ila zaydun wey wma raأytu ila zayda wma marartu ila bزaydi ka qowlihi tacalى wma muxamadu ila rasuul wlaa taquluu calى اllahi ila اlxaq wla tujaadiluu ahla اkitaabi ila bilatي yaxsan wاlmustathnى bgayri wa siwan kii lagu soo reebo hayr iyo siwan bilugaatiha xaalay ku dhehnaatay siwan lugaadkeedii majruurun waa la jeray biidaafa idaafa lagu jeray ka lagu soo reebay wayucrabu waa la icraabaya hayru iyo wa siwan bima shay baa lagu icraabaya yastaxiquhu uu mutaysto almustathnىa bila ilaa kii lagu soo reebay wuxuu mutaystay ayaa markaa la craabaya fayajibu waxaa waajibaya nasbuhumaa hayr iyo siwan in la nasbiyo nasbuhumaa ay nasbu hayr wa siwan waa goorma waa markuu kalaamku taa muujaba yahay weeye naxwu qaamuu hayra zaydin aw siwa zaydin wayajuuز waxaa banaan alitbaacu wاnasbu yani itbaac iyo nas ku banaan kama fii naxwi maa qaamuu hayru zaydin aw siwa zaydin wayucrabu waa la craabaya bixasabi اlcawaamili baa la craabaya في نحو mا قاma غyر زaيد وsiوى زaيد وmا رأyت غyر زaيد وsiوى زaيد وmا marرت بغyri زaيد وsiوى زaيد halka وxuu inoo sheegaya shekh رaحimه اللaه غayru iyo siwan waa labadii ism bااtifaaqi weye xarفu bااtiفaq soo dhameeyey arinkiisa halkan wuxuu kaga waramayaa ism bااtifaaq waxa ka dambeeya lagu soo reebay waa majruuru weligiis واstثني majruura بغayri mcraba bma lmstثنى بإlا نصiba bu orna iبn malik yaعni waxaad kusoo reebtaa hayr iyo siwan ismi markaasi kusoo reeb adoo ayaga nasbinaya waxa ka dambeeya adoo ku jiraya kusoo reeb wastatni majruuran bigayrin mucraban yacni waxaad kusoo reebtaa hayr siwanna waa la ismi majruur ah ila ayagii baa mudaaf noqonaya ila ayagii baa asmaa ah mudaaf bay noqonayaan ismiga ka dambeeyana dhammaan mudaafun ilayhi buu ku jiraya hayra zaydin siwaa zaydin hayra kitaabin wahaakada ismiga hayr iyo siwan ka dambeya waa jiranya ayagii ayagiiba haddaba soo haray hayr iyo siwan ayagu maxay noqonayaan icraab ahaan maxay qaadanayaan garanay ismiga ka dambey inuu majruur yahay o mudaaf ilaynimo ku jiran yahay ayaguna ay mudaaf yihiin ayaga laftooda maxaa la craabaya ayagu waxaa la craabayaa ismigii ilaa ka dambeeyey axwaashii uu lahaa bay ayagu yeelanayaan ayagaa yeelanaya laftooda hayr iyo siwan oo ismigii ilaa ka dambeeyey muxuu yeelan jiray kalaamkaa la eegi jiray taa muujaba hadduu noqdo dhammaan waa la nasbin jiray mutasil iyo hayr mutasilba hadduu noqdo yani tam hayr mujabana waa la kala qaadi jiray yani hadduu yahay mutasilna itbaac baa fiicnaa nasbana waa banaanaa haddii uu ahaa munqaطic nas baa raajixa itbaacna waa banaanaa ayb haddii uu noqdo kalaamka mufaraqna bixasbi اcawaamil buu ahaayo waxa ka horeeya waxa uu doonayo caamilka ilaa ka horeeya waxa uu doonayo ayaa loo siinayey kuwanna waa sidii kale hayru iyo siwan haddii kalaam ka horeeya tam muujaba uu yahay waad nasbinaysaa labaduba midna waa muqadar midna markaas way ka muuqanaysa hayr way ka muuqanaysaa siwanna waa lagu qadaraya haddii taam hayr muujab uu ka horeeyo waxaad eegeysaa mutasil miya mase waa munqaطic waxa ka horeeya isku jinsiba bacdi kamid hadday noqdaanna waa mutasil hadday noqon waayana waa munqaطic marka mutasilkiina itbaaca rafci hadduu rafcisan yahay haddii kaloo markaasi uu yahay munqaطicna nasbi itbacna waa banaan yahay haddii uu noqdo waxaa ka horeeya mufaraq oo musnaa ma joogo xaalka noocaas caamilka ka horey wax uu doonaya ad hadduu faacil doonayo faacil oga dhig hayru iyo siwan faacil baad ka dhigaysaa haddii uu mafcuul doonaya mafcuul baad ka dhigaysaa haddii uu doonaya inuu jarana waad u jaraysaa wahaakada waa intii aan soo marnay weyaan marka waa laba arrimood iyaga ismiga ka dambeya waa la jaraya weligiis mudaaf ileyni waa lagu jaraya ayaguna mudaaf bay noqonayaan ayagii laftoodina ismiga hadda aan ka warramayno ilaa daba dhacay axwaashii u lahaa ayay yeelanayaan waa intaas wey wlmustathnaa bikayrin kii lagu soo reebay hayrin iyo wasiwan biluaati xaalay ku dhehnaatay luaadkeedii siwan suwan sawaun iyo siwan majruurun waa la jaray biidaafati baa lagu jaray wayucrabu waa la craabaya hayru iyo wa bimaa shay baa lagu craabaya yastaxiqu u mutaystay almustathnaa biila ilaa kii lagu soo reebay fayajibu waxaa waajibaya nasbuhumaa hayrun iyo siwan in la nasbiyo naxu qaamuu hayra zaydin wa zaydin marka qaamuu hayra zaydin waxaa ka horay waa taa muujaba wey idan hayru nasbi marka ha kala qaadin wa zaydin hadii la qaamu hayra ximaarin waa lamido waa la nasbinaya laba gooraba marka fayajibu nasbuhumaa waa markii taam muujab ah uu kalaamku noqdo waxaadna ka fahmaysa taam muujaba inuu yahay mihaalkaad ka fahmaysaa yuusan sheekhu tasriixinba mihaalku kugu tusaalayaad ka fahmaysa inuu taam hayr muujabaya mihaalkaad ka fahmaysa qaamu hayra zaydin wayajuuz waxaa banaan hayr iyo siwan waxaa ku banaan alitbaacu in la raaciyo musnamihu in la raaciyo wanasbu in la nasbiyana waa banaanta waa marka uu noqdo taam hayru muujab ah inuu taam hayr muujab yahay mihaalkaad ka fahmaysaa kama fi naxw maa qaamuu hayru zaydin nafyi baa galay laakiin laga soo reebiyo wowgii wuu joogaa idan hayr waad rafcinaysaa aw siwaa zaydin nasbana banaan wayucrabaani waa la craabaya bixasab acawaamil waa markuu mufaraq noqdo ayb waxaad ka fahmaysaa miaalka inuu mufaraq yahay fi naxwi maa qaama hayru zaydin hayru waxaa loo rafciyey qaama ayaa faacil ka dhigata wa siwa waa lamid wamaa raaytu hayra waa la nasbiyey raaytu mafcuul ka dhiganaysa ra'aba mafcuul ka dhiganaysa wasiwana waa la mid zaydna labada jeerba waa majruur wey wma marartu bغayri zaydi wasiwa zaydin marartu ficl faacil bzaydin waxaa lagu tacalujinayaa marartu mara lagu tacalujinayaa wasiwa zaydin waa lamid waidaa mudat siwan siwan haddii la mado kaana icraabuhaa ظaahiran buu noqonayaa majkian wuxuu noqonayaa in yani siwaaءun ama sawaaءun biاlfatxi aw biاlkasri siwaaءun ama sawaaءun kaana icraabuhaa icraabkeeda wuxuu noqonayaa ظaahiran waidaa qasurat haddii ay gaabato oo yani markaasi siwan ama suwan la yidhaahdo kaana icraabuha icraabkeeda wuxuu noqonaya muqadaran cala alif mid lagu qadaray ayuu noqonaya yani maqsuur buu noqonayaa haddii aad tidhahdo qaama alqawmu sawaa sawa haddi ad tidhahdo qaama alqawmu sawaa sawaa'a zaydin ama siwaa'a zaydin haddii la gaabiyana siwaa zaydin suwa zaydin waa lagu qadarayaa marka labadaas labada xaaladoo la madayo kasro iyo fatxo oo la madayo xarakadu waa daahir xarakada wax doonto ha noqoto haddii markaasi haddii la qasriyo siwan suwan la yidhaahdana xarakadu waa muqadar weeyaan wاlmustathnaa bilaysa kii layse lagu soo reebay walaa yakuunu mansuuban waa la nasbinayaa laa hayru jaaizan hayr ma banaana liannahu maxaa yeelay mustatnahaasi khabaruhumaa khabarkoodi wey naxu qaama alqowmu laysa zayda walaa yakuunu zayda halkan wuxuu inoo sheegaya sheekhu raximah اllah iyo laa yakuunu waa labadu sheekhu lahaa ficlu biاtifaaq lakin noca ma hadal ku sugnaa layse waxaa laskugu hayey ficil mase waa xaraf laakiin sida loo badan yahay waa inay ficil tahay wey ayib anaga soo marna iyadoo tacmalu camala kaana tarfacu isma tansib alkhabr anaga soo aragnay laa yakuununa waxaa la diidaya tarkiibkooda socdaa la diidaya inay keligeed ficil tahay ishkaal ma leh laakiin marka laadu ay la socoto weeye tarkiibka wada socdoo laleeyahy waa ficil bilitifaaq baa la diidaya marka labadaasi ismiga ka dambeeya marka isna loo isticmaalo labadan ficil ismiga ka dambeeya waa la nasbinaya mansuubun laa hayru wax kale kuma banaana oo maxaa lagu nasbiyey waxaa lagu nasbiyey inay khabar yihiin oo layse iyo yakunu dee khabar bay qaataan waa la garanayaa ismina way rafciyaan khabarna way nasbiyaan idan waxa nasbisan waa khabarkoodii ismigoodina miyey xagee qabtay waa damiir muqadar ah waa damiir muqadar ah ayuu noqonayaa weliba waajib taqdiir ah ayuu noqonayaa oo waxaa loo celinayaa hadal laga fahmay mustanaa minhuga bacdun ayuu unoqonaya bacd laga fahmay mustanaa ayuu noqonaya oo mihaalku ina siiyey qaama alqawmu laysa zayda laysa huwa bacdigu bacdi qoomka laga fahmay weeye qaama alqowmu qomku way istaageen laysa zaydan yani waxaa weeyaan e, laysa ismigeedu waa damiir mustatira wujuuba taqdiru huwa wuxuuna u noqonayaa bacdi laga fahmaya qowmka lasoo sheegay bacdi laga fahmayo u noqonaya ama qowmka ismi faacilo laga fahmayo laysa uusan ahaan qaa'imku midka istaagay zaydan ama bacdi laga fahmayo qowmka ayaa loo celinaya zaydna waa abar waa khabarkiisi wey walaa yakuunu zaydin waa la mid ismigeedu waa damiir mustatira wujuban taqdiiru huwa wuxuuna u bacdi laga fahmaya qowmka ayuu noqonaya zaydna markaas wuxuu noqonayaa khabar ayay markaa ka dhiganayaan wlmustathnaa bileyse leyse kii lagu soo reebay walaa yakuunu mansuubun waa la nasbinaya laa hayru hayr jaa-izan maaha oo laa hayru laadaas waa tacmalu camal leyse hayrna waa ismigeedii khabarkii baa xadfano jaa-izan weeye لأنه مaxaa yeelay مستنha lasoo reeb lasoo reebahaasi khabaرهma khabaرkoodi wey نaxو قاama الqوم laysa زaيدا walaa yakunu zaydan wlmustahnaa bikhalaa wa cadaa waxaashaa kii lagu soo reebay khalaa iyo cadaa iyo xaashaa yajuuzu waxaa banaan jaruhu in la jaraa banaan wa nasbuhu in la nasbiyaa banaan bihaa bikhalaa wa cadaa waxaashaa lagu nasbiyo ama lagu jaro naxu qaama alqowmu khalaa zaydan wakhalaa zaydin biljari wacadaa zaydan wacadaa zaydin waxashaa zaydan waxashaa zaydin fain jararta haddaad wax ku jarto kelmadahani fahiya xurufu xuruf wey wain nasabta haddaad wax ku nasbisana fayafcalu afcaal wey ilaa ana sibaweyhi sibaweyhi lam yasmac muusan maqal fi lmustathnaa bixaashaa xaashaa wax lagu soo reebo ila aljara jar mooyaane wax kale ooma maqal ismiga lagu soo reebayo xashaa jar wax kale ooma maqal halkan wuxuu inoo sheegaya sheekh raximah ullah waa qeybta ugu dambeysay ahayd mutaradidun bayna alficliyati waalxarfiya ayuu ka waramaya qeybtani waa khalaa iyo cadaa iyo xaashaa xaashadaas waxaa ku banaan saddex luqo xaashaa in labadii alifba la sugo xaadina alif loo sugo shiinkana alif loo sugo ama shiinka inta laga daya xaada loo sugo xaasha la yihah xaasha ama maya xaada inta laga jaro alifkii shiinka loo sugo xashaa la xashaa wa xaasha wa xashaa faxfadhumaa xaasha iyo xashaa labaduba waa la yihi ayib marka saddexdaa luqo ayaa ku banaan saddexdaas xashaa iyo khalaa iyo cadaa saddexdaasi ismiga ka dambeeya in la jaraa banaan markaasi xarfu isna bay noqdeen xarfu isna bay noqdeen waxaa kaloo banaan in lagu nasbiyo markaana afcaal bay noqdeen ismigan ka dambe la nasbiyana mafcuulu bihi ayay ku nasbiyeen mihaalkuina siiyey qaama alqowmu khalaa zayda alqowm waa faacilki khalaana waa ficl istinaa faacilkiisu waa damiir wuxuuna noqonaya bacdu min alqowm laga fahmayo zaydna wuxuu noqonaya mafcuulu bihi ayuu noqonaya wakhalaa zaydin khalaa xarfu istinaab uu noqonaya zaydna eh, waana waana xarfu jar oo majruurku marka wuxuu kamid yahay xurufu jar buu ka mid yahay zaydna wuxuu noqonaya majruurun bikhalaa cadaa zaydan waa lamid zaydan mafcuul buu noqonaya zaydina wuxuu noqonayaa majruur oo marka cadaaba xaraf noqotay marka horena ficil bay noqotay xashaa zaydan xashaa waa ficil zaydna mafcuul bay ka dhigatay eh, faacilkeedana waa damiir mustatir wujuban taqdiiru huwa xashaa zaydina waxay noqotay xaraf oo markaasi way jiraysaa isagaa marka inoo sheg wuxu yidhi hadii la jaro waa xarfu jar haddaad wax ku jarto xurufu jar bay noqdeen haddaad ku nasbisanaa waxay noqdeen afcaal bay noqdeen kadib wuxuu inoo tilmaamay sibaweyhi sheekha la yidhaahdo imaamu naxwiyiin asagu xashaa wuxuu u maqlay jar mu u maqlay bas xashaa wuxuu u maqlay jar mu u maqlay xashaa zaydin xashaa zaydan sibaweyhi asuma maql laakin de keyrkiis baa maqlay keyrkiis baa maqlay oo carab ka soo naqliyey yani xashaa wax nasbinaysa xashaa qurayshan faina allaha fadalahum cala albariyati biاlislaami wاddiini ayaa marka lasoo naqliya xashaa qurayshan quraysh waa la nasbiyey xashaa baa nasbinaysa marka sibawey hadalkiisa waxa weeyaan yani waxay culimadu man xafida xujatu calaa man lam yaxfad ka wax xifdiya ayaa markaasi garta ka helaya kan wax xifdin marka cid kalaa soo naqlisay haduusan asagu soo naqlin ayb wuxuu sheekhu raximah اllah wاlmustathnى bkhlا wcada wxashaa yajuuzu waxaa banaan jaruhu in la jaraa banaan wanasbuhu nasbihiisuna waa banaan yahay bihaa bikhalaa wacada waxaasha wax lagu nasbiyo lagu jiro naxu qaama alqowmu khalaa zayda wakhalaa zaydin biljari khalaa zaydan zayd waxaa lagu nasbi mafcuulu bihi khalaa zaydin zaydna waa la jelay oo khalaaba xarf jar noqoto biljari biljari xaalu ku dhehnaaday wacadaa zayda wacadaa zaydin zaydna waa la nasbiyey zaydna waa la jaray marka horena ficil bay noqotay marka dambena xaraf bay noqotay waxashaa zaydan zayd mafcuul buu noqday oo xashaabaa ficilkii ah xashaa zaydna waxay noqotay markaasi xarfu jar oo zaydna iyadaa jaraysa fain jararta haddii aad wax ku jarto kelmadahani fahiya xurufu jarin xurufu jar bay noqonaysaa wain nasabta haddaad ku nasbisidna fahiya afcaalu afcaal wey waxaysu jara fahumaa xarfaani kamaa humaa in nasaba ficlaani hadday wax jaraan waa xuruuf hadday wax nasbiyaanna waa afcaal ibn maalik baa oranaya wain nasabta fahiya afcaalu ilaa ana sibaweyhi lam yasmac muusan maqal fi lmustathnaa bixashaa xashaa kan lagu soo reebayo ooma maqal ila aljara jar mooyaane jar buu maqlay laakiin carab waxaa laga hayaa ayagoo marka wax ku nasbiyey xashaa qurayshan quraysh marka laga soo reebo faina allaha fadalahum alla wuu fadilay quraysh cala albariyati khalqiga wuxuu kaga fadilay bilislaami wadiini buu kaga fadilay marka xashaa qurayshan quraysh baa lagu nasbiyey watatasilu maa maa baa la xiriirsamaysa bicadaa wakhalaa fayatacayanu nasbu nas caynoobaya walaa tatasilu maa bixashaa xashaa la xiriirsamay mayso tquul waxaad ohanaysaa qaama اqowm maa cadaa zayda ayaad ohanaysaa wa qaala labidu labid ibn rabiica ibnu maalik alcaamiri wuxuu yihi alaa kulu shayin ma khala اllaha baطilu wa kulu naciimi la maxaalat zaa'ilun halkan wuxuu noo sheegaya sheekhu raximah اllahu tacaala kelmadahan cadaa iyo khala xashaa maa baa ka hormaraysa maadaas waa maa masderiyaa weeye maa masderiya weeyaan marka markay ka hormarto waxay u ceynoobayaan inay afcaal noqdeen ana maad waa xarf masder waa la garanaya maad masderiya waa xaraf haddii xuruf laga dhigo dee xuruf xuruf lagu daray maxaa kasoo kordhaya idan hadday maa ka hormarto afcaalnimay u caynoobeen mar hadday afcaalnimo u caynoobeenna maxaa ka dhashay waxaa ka dambeeya in la nasbiyaa waajiba maxaa lagu nasbiyey inuu mafcuulu bihiya tasaa caynoobeysa marka maad masderiya weyaan waxaa ka dambeya marka waa la nasbinayaa wuxuu sheekhu noo sheegay ficilka xashaa la yihaahdo asagu maa lagama hormaryo oo maa xashaa lama yihaahdo waa madhabka jumhuur naxwiyiin weeyaan lakiin ibn mali asagu waa banaynaya ibnmali asagu waa banaynaya in ma laga hormarin karo kadalika saaxib ajrumiya wuu banaynaya in ma laga hormarin karo oo ma xashaa la ohan karo lakiin sida loo badanya waxa weeyaan xashaa inaan markaasi maa laga hormarin sida markaasi cada iyo khala oo kale qaama alqawmu maa cadaa zaydan maa cadaa mar haddaad maa ka hormarisay maad waa masderiyo cadaana waa ficilkii faacilkiisu waa damiir waa waajib istitaar waa faacilkii zaydana mafcuul ayuu ka dhiganayaa ayb beydka usoo qaatay alaa kulu shayin maa khala laha baailu waa khalaa oo maa laga hormariyey weeye khalaa oo maa laga hormariyey weeyaan marka ficli u caynowday faacilkeedu waa damiir allahna wuxuu noqonaya ismun mansuubun cala tacdiim ayuu noqonayaa kulu shayin alaad xarfu istitaaxin kuli waa mubtade kulu shayin waa mudaafin mudaafu ileyhi maada waa masderiyo khalaa waa ficil faacilku waa damiir allahna ism mansuub cala tacdiim baailuna waa khabarkii kulu shayin baail waxa weyaan weyaan wa kulu naciimin laa maxaala zaa'ilun qaar ba marka intaa ku dara kul naciimi laa maxaalata zaailun marka beytkana waxaa leh labiid ibn malik aamir alcaamiri ayaa iskale waa yani raggii yani islaamnimada iyo markaas xilligii qabl islaamna gebi jiray ayuu ahaa markii dambena markaasi markii dambe waa iska daayay ba yirahda ma gebi jirin markii dambe markuu islaamay kadib wuxuu oran jiray ilah baa quraanka ilahay ugu bedelay gabaygi marka waa iska daayay hal beyd bay ka sheegaan markuu islaamay kadib hal beyd ayaa markaasi inba laga sheegay marka shaacir macruuf ah ayuu ahaa wuuna islaamay wuuna cumriyey oo boqol iyo afar iyo konton ayuu gaaray bay yidhahdaan boqol afar iyo konton sano ayuu gaaray bay yidhahdaan wuxuu sheeku raximah llah wa tatasilu ma ma baa la xiriirsamaysa bicadaa wakhalaa fayatacayanu nasba nasba caynoobaya mar hadduu nasba caynoobayna waxay noqdeen eh, afcaal ayay markaas eh, noqdeen walaa tatasilu ma ma la xiriirsanmaysa bixashaa taquulu qaama alqowmu maa cadaa zayda ayaad ohanaysaa qolada banaynaysa in xashaa maa laga horumarin karo maadaasi ay ka horumarinayaan masderiye maahan waa zaaida maadaas waa zaaida masderiye maahan wa qaala labidu labid wuxuu yihi labiid ibnu rabiica wuxuu yihi alaa kulu shayin shay kasta maa khala llaaha baailun alaa kulu shayin shay kasta maa khala llaaha alla marka laga reebo baail mid baaba weeye kulu shayin haalikun ilaa wajha way waafaqsan tahay wa kulu naciimi nicmo kasta laa maxaalata shaki la-aan zaa-ilmid zuulaysa weeyaan naciimta waxaa loo jeeda naciim dunyaa ayaa loo jeeda nicmada adduunyo way dhammaanaysaa alaa kulu shayin shay kasta maa khala allaha baailun maa khala allaha yani markuu alla khaali kayo ka maran yahay baailun baail weeye alla marka laga reebo waa baail mid baaba-aya weeye wa kulu naciimi nicmo kastoo adduunka ku suganna laa maxaalata shaki la-aan zaa-ilun mid zuulaya weeyaan w ama khabaru kaana wa akhawaatiha wa khabaru اxuruufi اmushabahati bilaysa wa khabaru afcaal muqaaraba wasmu ina wa akhawaatiha wasmu la alati nafyi اljinsi fataqadama alkalaamu calayha fi marfuucaat wuxuu sheku le raximah اllah kaani walaalaheed khabarkooda waa mansuub afcaal muqaaraba iyo alxuruuf mushabahatu bilaysa khabarkooda waa mansuub ayib ina iyo laa ismigooda waa mansuub ayib laadu labaa loo kala qaaday waa markii uu yahay mudaaf ama shabiih bimudaaf mansuub buu ahaa xaalka kalena maxalnas buu yaallay dhammaan sheekh wuxuu leeyahay baabul marfuucaat ayaan kusoo sheegnay oo hore usoo sheegnay marka in dib loo soo celi looma baahnaa mar haddii hore loo soo sheegay wa ama tawaabicu tawaabicdina fasayatii wuu imaan doon fasayati kalaamu ka hadal baa imaan doona calayha cala tawaabic laga hadlo insha allahu tacaala tawaabicduna yani waxay taabic u yihiin marfuucii iyo mansuubkii majruurkii ayay taabic u yihiin marka taabic laleeyahay wuxuu taabic noqon karaa ism marfuuca ama mid markaasi mansuuba ama mid majruur ah marka markuu dhameeyo mansuubaadku hadda dhameeyey majruuraadka markuu dhameeyo kadib afcaasha kadib buu keeni doonaa wuxuu markaasi oga dambeysiiyey lanna waxay taabicu yihiin ima bimarfuucin aw mansuubin aw majruur maadaama ay kuwa taabicu yihiin taabicuna matbuuciisa waa inuu ka dambeeyaa saasuu marka sheekhu u dibdhigay ilaa huna wallahu aclam